slى اllah wslm عlى nabiy اllah wعlى alih wsaxbih wman wala ama bacd allahuma anfacna ma calamtana wcalimna ma yanfacuna wzidna cilma waxaan ku dhex jiray xadiidkii maqbuulkaha iyo marduudkii qeybtii waxaan galay marduudka haddii xadiidkan marduudu yahay oo la radinayana laba qeybood buu ka kooban yahay ima saqdun wa ima dacnun saqdigii baan bilownay laba qeybood baana loo qeybiyey saqdun daahir wa saqdun khafiyun asaqdu daahir afar baa loo qeybiyey almucalaqu walmursalu walmucdalu walmunqaticu saqdigii khafigaa baan galnay waxaan ku horreysiinay kow ah almudalas almudalis ayaan galnay tadliiskii baa laba qeybood loo qeybiyey isnaad iyo shuyuukh amhiladii tacriifkii iyo masaaishaasa kuso dhex jiray sakdigaas khafiga ah waxaa noo dhiman mursalkii almursal alkhafiy laakiin waxaan ku dhex jiray qeybtii koobaad ee qeybta labaad kamid aheyd yacni sakdiga khafiga ah qeybta koobaad waa tadliiska tadliiskaasaan ku dhex jiray waxaan ka soo hadalay maa huwa tadliisu awmudalis tacriifkiisa aqsaamtiisana waan soo sheegnay isnaad iyo uqaybsao shuyuukh kadibna tadliisu taswiya mid la yihahdo isnaadka kamid ah tadliisu isnaadka kamid ah isagana soo qaadanay iyo dadka mashhuur ku ahaa baqiya iyo welid bn muslim labadaas caan ku ahaa amhiladiin waan soo qaadanay tadliisu shuyuukh baan kadibna galay oo tacriifkiisii iyo mxu ahaa amhiladiisi baan soo qaadanay kadib waan waxaan soo qaadanay oan ku istaagnay xukmu tadliis tadliiska xukunkiisa muxuu yahay halkaas noo joogay xukmu tadliisi safxada u dambeysa safxada aakhirkeeda midkayga meesha u dambaysa ciwaan ku qoray kadibna xukmu tadliisi tadliiska xukunkiisii buu ku saabsan yahay ama isnaad ha ahaado ama shuyuuk ha ahaadee tadliisu lisnaad oo ahaa raawigiga inuu sheekhiisa rido ama tadriisu shuyuukh oo uuna ridaynina laakiin tilmaamo aan lagu aqoonin uu ku sheegayo labadaba xukunkooda muxuu yahay haddaan aragna xadiid la tadliisiyey ama noocaas isnaadka ah ku jira ama ha ahaado shuyuukh maxaan ku xukumi karaa wuxuu ku leeyahy musanifka raximahu llah ama tadliisu lisnaadi isnaadka tadliiskiisu fa makruuhun waa la nacay jiddan aad karaahiya shadiida waay wax laga fiican yahay oo wanaagsanaa wey inuu ardaygu sheekhiisa intuu rido canman fawqahu bican wa an uu kaga wariyo shay makruuha oo wanaagsaneen wey damahu waxaa caayay akharu lculamaa culimmada badankood way caayeen qofka waxaa samaynaya iyo dhaqanka noocaas wa kaana shucbatu baaba wuxuu ahaa ibnu lxajaaj alwasid iyo abu bisdaam min ashaddihim ashaddi alculamaa culimmada kuwa ugu daran buu ahaa dhaman cay lahu tadliisulistinaadka iyo qofka la imaanayo la caayo dadka wax ka sheegay aad ugu adag buu kamid ahaa shucba ibnu xajaaj oo amiir lmuminiina fi lxadiid lagu laqabo amiir lmuminiina fi lxadiid isagiyo sufyaan athawri iyo naga kamid yihiin baa amiir lmuminiin laqabkaas kale faqaala wuxuu yihi shucba shucba ibnu xajaaj fiihi tadliisulisnaadka markuu ka hadlaayey aqwaalan erayo iyo hadalla laga soo naqliyey ad adag oo tusaayo mowqifku ka taagnaa ee adkaa minhaa mawaaqiftii uu ka qaatay waxaa kamid ah iyo hadaladii laga soo naqliyey inuu yiri atadliisu tadliisku akhulkadibi beenta walaalkeed wey tadliis haddaad maqasho waa qof maro isa saaraya ishawoogaya hoosta wax ka siraaya khiyaamo wato wey marka beenaale isqarinaya wey maxaa yeeley sheekhiisa sheekh aan ahayn buu wax tiirinaya oo uu leeyahay sheekh hebel wax ii sheegay ama ii wariyey ama ii akhriyey marka akhulkadib wey hadalada laga soo wariyay kamid taha waa hadal aad u adag marka waxaa kaloo kamid ahaa lan azniya axabu ilaya min an udalis hadaladiisi kamideed lan azniya axabu ilay o ashara ilaya min an udalisa tadliiska halkaasuba gaadhsiiyey ka waa tadliisu islaad xukunkiisa halkaasay culamadu mariyeen wa ama tadliisu taswiya isaguna tadliisul isnaadku kamid yahay tadliisu taswiya waan soo maraye laba qof oo hiqa ah oo wax kala warisa oo dhexdooda maanta uu nin daciifa ku jiro oo kii kii hiqadaa ka warinayee hore uu daciifkii la kacay oo meesha ka qaaday kadibna labadii hiqadaha isku tuura gooyey ayaa waxaa la yidhaahdaa tadliisu taswiya baqiya bnu waliid baan soo maray axaadiidu baqiya hayru naqiya fakun minhaa calaa taqiya waa ka soo qaadanay iyo weliid bin muslim raggaasa caan ku ahaa tadliiska noocaasa isaganu isnaadku kamid yahay laakiin si gaara ah waxaa loogu sheegay shar anwaacu tadliis wey tadliiska anwaacdiisa ugu shar yahay marka wuxuu le fahuwa ashaddu waa daran yahay karaahiyatan nacida minhu asaga la kohday tajliislaadka sii xun maxaa yeele waa qaamid laguma baraarugi karo inta badan dadku dadka gaar ah oo ehlu itqaanka ah ehlulxifdiga ah xudaaqulxadiidka ah mooyeene badankood dadku kuma baraarugi karaan xataa qaala alciraaqiyu baaba wuxuu yihi alxaafid alciraaqi markuu ka hadlaya tadliisuislaad xukunkiisa wuxuu yihi inahu qaadixun fii man tacamada ficlah waa qaadix iyo ceebeen ku ceeboobayo fii man qof buu ceebeenayaa tacamada u qasta ficlahu ficla tasliisinaad tadliiska tadliisuisnaadka la yihahdo ficilkiisa qofka u qastaa waa qof la dacniyey oo sabab wuxuu noqonaya in la dacniyo la duro la daciifiyo qofka noocaasi waxaa wada waa la daciifinaya saasuu yihi inahu taswiyaha werintiisu qaadixun min alqawaadix waa dacni oo waxyaalaha wax lagu dacniya kamida ah. fii man qof baa mudanaya dacnigaas tacamada u qastay ficlahu ficlu taswiya taswiya qofka samayntiisa u qastay uu kastaa u yeelay wuxuu noqonaya qof madcuuna maqduuxo la qadxiyo la dhaawacay oo la ceebeeyey buu noqonaya ayb jim wa ama shuyuukhi xukunka waxaa soo martay isnaad iyo taswiya ama tadliisu shuyuukh midka la yiraahdo fakaraahatuhu karaahiyadiisu akhafu waa ka fududa min tadliisi lisnaadi bay ka fududa isaguna waa karaahiya in sheekhaadi aada maro saarto maldahdo la garan waayo magacaan lagu aqooni aad ku sheeg sheegto laftirkeedu waa arrin aan wanaagsanen laakiin way dhaantaa kuwa kale sababta u dhaanta waxaa weeyaan liana almudallisa qofkan mudaliska ah ee sheekhiisa tadliisinayo lam yusqid axada qofna muuna ridin sheekhi waa sheegay sanadka kama ridin ah laakiin muxuu sameeyey uun wainama alkaraahatu waxaa loo nacay bisababi tadyiici ilmarwi canhu ninkii laga warinayo sheekhii ahaa dayacay magaciisa uu ibraasin lahaa caanka uu ku ahaa mashhuurka uu ku ahaa dadko dhan ay sheekh hebel dhihi lahayen ama la garan lahaa ama hadduu daciif yahay aad dadka u qarinaysa laga kala carari lahaa magacii buu dayacayoo waxaan la garanayn buu saaray inama alkaraahatu waxaa weeye bisababi tadyiici lmarwiyi canhu ka wax laga wariyo sheekha ah dayicid la dayaacay daraaddeed bay karaahiyada ku timi tadriisu shuyuukh iyo wa tawciiri dariiqi macrifatihi garashadiisa wadadii lagu garan lahaa oo la adkeeyey cala saamici baa lagu adkeeyey ninka saamic ehe sheekhan maqlaaya inuu garto jidka uu sheekha ku garan lahaa yaa la adkeeyey dariiqun wacrun waa wado raaf ah wado raafah oo la mari karin oo qodax iyo filgin miirana yaad ka dhigtay jidkii lagu ordi lahaa sheekh hebel sheekh hebel shekh hebel nin walba uu garan lahaa yaa sheekhi waxaa saartay magacaan la garanaynin iyo kunya aan la garanaynin iyo nasab aan la garanaynin dariiqu macrifatihi baad adkeysay marka jidkii lagu garan lahaa baad adkeysay intaasaad samaysay mooyeene sheekhi meesha kamaada tuurin sanadki waa taxan yahay لأn mudlisa lam yusqid axada muna ridin midka tudlisu shuyuuha weeyaane lannahu laa yusqidu lakin yasif awsaafahu bima bihi laa yancarifti waa ka aheyd wa inama alkaraahatu waxaa loo nacay bisababi tadyiici lmarwiyi canhu midka wax laga warinayo ayaa la dayaacay xaggiisa wa tawciiri طariiqi macrifatihi wadadii lagu garan lahaana waa la adkeeyey calaa saamici saamica korkiisa koy wax maqlayaaba laga adkeeyey wa takhtalifu اlxaal xaalku waa iskhilaafaya fii karaahatihi tadliisu shuyuukha naftirkiisa xaaladihiisa si kala dardaran waa sii wa iskhilaafaysaa bixasabi algaradi alxaamili bixasabi algarad garadka iyo danta sababteed alxaamil caley ku xumbaartay yani taliisu shuyuukh ninkan sheekhiisi muxuu magaci aan la gelin u sheegaya sababta ku xumbaartay marka la ogaado iyo sii kala adkaanaysaa a mathalan sheekhiisi waa daciifa ma intaad daciif wax ka warisay yo haddana magac aan la gelanayn noo saartay kaasaa sii farxun walaga cadraya kaasaga Ah, intaad daciif wax ka warisay yaa haddana magacaan la garanayn umadda siday iskaga garanayd baa dana saartay soo maha qarad xun buu ninkaa qabaa ujeedo xun buu qabay inuu dadka uu dhexgeliyu rabay axaadiis daciifa on sugnayn oo nabiga ka sugnayn calayhi salaatu wasalaam kaasaa sii xun marka xasabaqarad qaradka asaga hadba siduu yahay ee u kala xun yahay ayuu shuyuuqan usii kala xun yahay wey wa takhtalifu alxaal xaalkiisa waa iskhilaafaya tadlisushuyuuqa fii karahatin cidda la nacayo bixasabi algaradi garadka xaggiisa ama waxaa sababtiisa iyo xasabkiisa alxaamil caley ku xumaar sababta ku xumbaartay marka la fiiriyo bictibaari algarad alxaamil caleyh marka la fiiriyo alaqraad alxaamil cala tadliis hadda waa kan hadda kuu sheegaya tadliiska aqraadda qofka ku xumbaartay maxay tahay muxuu qofku uu sheekhiisi meesha oga tuurayaa sanadka oo nin kale uu oga warinaya ama muxuu qofka uu sheekhiisa magacaan la garanayn ogu sheegayaa waa ka aqraaddi waa ka sababti wuxuu ku yihi alaqraad alxaamilatu aqraadda iyo danaha iyo sababaha ku xumbaaray calaa tadliisi shuyuukhi tadliisu shuyuukh sababaha qofka ku xumbaarayo arbacatun afar wey afar sababood buu ku sheegay wahiyo afartaa sababood kow dacfu sheekhi sheekhi baa daciifa oo kownuhu ahaanshihiisa uu hayra hiqatin ba yahayba hiqa ma waa daciifka bu kusii fasirayahay sheekhi hadduu daciif yahay hadduu banaan dhigo magacii lagu yaqaano uu soo dhigo waxaa leeyahay ma hebel ba ahaa hebel waa daciif kaa qaadan mayno ayaa lamidii si marka warka looga qaato oon loogu soo celinin magacan la aqoonin buu arsaaraya laqabkiisi iyo naanaystiisi oo lagu aqoonin nasabkiisi oo loo nisbeynaya nasbadiisi beledkii loo nisbeynayo ama nasabkii qabiilkaha ah midku ahaadaba ama maahee kunyuu u sheegay abuhebel buu dhihi ama kunyuu mashhuur ku yahay magac buu sheegi waxyaala noocaas sheegay maxaa ku xumbaanay haddaan idhaahnana wuxuu leeyahay sheekhaa daciifa ah. iga gadmi maayo sheekhaan gadmaynin sheekhi yaan ka gadmaynin oo warkiisa aan la qaadanaynin hadduu sheego waa balaadan ka raaciba sababta marka kuxumbaarayso sheekha inuu magaca lagu aqooni sheego hada huwa waa midka ugu darana midka asaga ninka noocaasa weliba qaadixu min alqawaadix wey waa kan soo mara waxa wey aad takhtalifu alxaal fi qiraati bixasabi alqarad alxaamilti tanaa sii daran sababta labaad thaaniya waxaa weeye ee ku xumbaaraya qofka inuu sheekhiisa qariyo ta'ahuri wafaati sheekhi sheekha dhimashadiisii daahday bixaythu xaalad iyo makaan bay daahday uu shaaraka daaliba ardayga ka warinaya uu la wadaagay fi samaaci maqalka minhu sheekhan mutaahir mawfaadka maqalkiisa waxaa la wadaagay jamaacatun baa la wadaagtay jamaacadaasoo jaa u imaaday bacda hada aalibi aalibkan gadaashiisa yimid ah, labaatan jir markuu ahaa sheekii baad wax ka warisay sheekhiina waa cumriyey toddobaatan jir markuu ahaa yay arda ka maqleen afartan sano konton sano ka hor baaday wax ka maqashay rag konton sano kadib dhashay ama afartan sano kadib dhashay baa sheekhi wax ka wariyey oo isku arda noqoteen ah marka kuwan yararkee gadaal ka imaaday saaad isku aqraan u noqonaysaan oo isku meel unoqonaysaan sheekhiina muxuu aha cali soomayn ha ah, ana abu maxamed wey ah waaba ka dhexbaxayba sheekh kalu iska dhigaya abu maxamed le un caligan isku xer ma noqonayna wey waka taakhara wafaati sheekhi sheekha dhibashadiisii baa daahday bxayu bay dahday xaalad ou shaarakal daaliba daalibkan wax ka warinaya sheekha ee tadliiska ku dhaqaaqayo waxaa la wadaagay fi samaaci maqalka minhu sheekhan uu ka maqlay jamaacatun baa la wadaagay jamaacadan goorma imaadeen ama damba la dhalay jaawo way yimaadeen bacda hada daalib waa hore sheekhan ka maqlay kadib ayay isagana sheekha ka maqleen marka nimankan aqraan ha noqonina isku mustawa ha noqonina isku martaba ha noqonina ayuu rabaa markaasu wuxuu leeya idinka sheekhiin hebel buu caan ku yahay lagu yaqaana sooma aniga hebelkaas kuluu sheegiy nasab wabuu sheegi Ah, waana isku mid oo sheekka ah, un weeyaan sababta labaad wey sababta saddexaad haalida weeyaane sikaru sini sheikhi sheekha da-diisaa yar uu ninka wax ka warinayo bxayثu yakunu uu ahaani asqara mid ka yar min araawi canhu mid ka werinayo ka ka warinaayo ayuu ka yar marka odaygii sheekha wax ka warinaya sheekhin waa sheekh yar oo dhalinyaro marka in la yihahdo warma adiga intan leeg oo intan diin kusoo jiray oo sidan uduq ah ayaad hadda ilmahan yar wax ka warinaysaa shaydaan baa halka ka soo galay shaydaan ayaa madkhal min madaakhil shaydaan talbiisi ibliis baa galay ibliis baa talbiisiyey markaasu wuxuu yiri war ninkan waxba ayrata u tiirinine eh. aayar magac kale saaroo magac kale iskaga shee iska sheego ah, yaa ku akriyey yaa wax kuu sheegay hebel baa ii sheegay marka nin aan la garanaynin ayuu iska noqonayaa hadduu sheego waxaa la dhihi ah, maalmihii shalay dhashay ayaa la dhihi tanuu ka cararayaa marka waa cudurkii xumaaya dee qalbiga geli jiray amraad alquluub waay amraad اlqulub kibirka laa yatacalamu lcilmu laa yatacalamu اlcilma mustaxyun walaa mustakbir mustaxyun walaa mustakbir nacam kahrat الruwaad ruwaadda oo badan cani sheekhi ka warinayso sababta afaraad ee keenaysa inuu tadliisu shuyuuq sameeyo oo sheekhi uu maarata qariyo waxaa kamid a ruwaaddii oo badata cani sheekhi ka warinaysa falaa yuxibu marka ma jecelo kahrat riwaayati dheh kahrat riwaayati werintii oo badan cani sheekhu ka warinay falaa yaxub ma jecel alihara badin min dikri ismi shaykhihi sheekhiisa magaciisa sheegidiisa inuu badiyo ma rabo calaa suuratin waaxidan hal dariiqa uu ku badiyo fulan fulan hal sheekh inuu maanta ugu celceliyo ayuu diidi marka si loo dhaho intaasu sheekh bux ka soo wariyey mar wuxuu dhihi abu hebel mar fulani buu dhihi nisbo mar magac buu sheegi mar wuxuu sheegi nisba wax buu sheegaya waka marka halkaa sheekh inu wax ka wariyo oo magacaa uu soo noqnoqdu diidaya afartaa qarab iyo sababoodba waxay ku xumbaartaa ninka tadliisu shuyuukha samaynaya inuu sheekhiisii uu magacan lagu garanin i sheego afartaa sabab mid kamida ayaa kamida yuu u sameeyaa afartuna sax ma aha waxaana usii kala daran yihiin midka hore dacfusheykhi ayaa u daran kuwan kalena nawaaya xasa nawaaya sayi-a niyad xumo ayaa la socota oo inuu sheekhiisi uu maaragtay ka biyadiido ama uu yidhaahdo miyaa lagugu dhaliilin ama wax saas oo kale ah arintaasaa ku jirta iyaduna ma fiicna ayib ba taas waa tadliis shuyuuqi sababta ku xumbaartay alaqraadu lxaamila ah, danaha iyo asbaabta ku xumbaaray qofka calaa tadliis lisnaadi tadliisu isnaad inuu ku dhaqaaqo waan soo sheegnay tadliisu isnaad sheekii maanta meesha kumaba jiraba kan horaaba dhaamo sheekh meesha ku jira lakin magac kalu saaray kan sheekii meesha ka tuurayba sababta ku xumbaartay maxay tahay inuu sheeka meesha ka saaro khamsatun shan sababood baa la sheegaa wahiyo shantaasi waxaa kamid a tawhiimu culuwi lisnaadi moodsiin dadka uu moodsiinayo culwul isnaad sanad caala inuu ku taagan yahay saddex asagi iyo xadiidka waxaa udhexeysay wuxuu ku warinayey afar buu ku warinayay maalan afar qof buu tirsanayay waa afar qof markaasu wuxuu rabaa inuu rag kale la tartamo oo sanad caaliya ah uu ku wariyo nin buu marka sheekihiisa kamid meesha ka saaraya meeqay noqota afar hadii sad hal mid laga saaro saddex sanadkiisa waa caali baa leeyahay raggii eh, dariiqa naasilka ku warinaya waa ka sareeya culugul isnaadna way raadin jireen ahlucilmigu laakiin si saxay ku raadin jireen marka dadku rabaa inuu tuso inuu dariiq gaaban uu xadiidka ku gaaray tawhiimu moodsiin culuwi isnaadi sanadka inuu caali yahay sanadkiisa ayuu dadka moodsiin rabaa ay an yuuhima naasa dadku wuxuu moodsiini ana isnaad caali inuu sareeyo mana aha ee meesha sheekh buu ka saaray abtirkii buu soo gaabiyey abtirkii yuu soo gaabiyey fulan can fulan can fulan afar shan bay noqon lahayd mid ba meesha ka saaray saddex afar buu kusoo fadhiistay laba fawaatu shaykhi min alxadiidi fawaatu shayin shay tegitaankiis min xadid kamida ah ka tegey can sheekhin laga wariyey can sheekhin sheekh xaggiis samica minhu kathiira sheekhu in badan wax ka wariyey oo in badan xadiidkiisa laga wariyey shay kamida ah waxyaali laga wariyey baa dhaafay ha wuu dhaafay markuu dhaafay haddee qof kalu ka wariyey ardadii buu maalan ka qaatay ardayga markuu ka qaatay mar raba marka inuu ardaygii ka qaato o u yihahdo sheekh hebel baa maanta hebel buu iga sheegay taasuu diidan yahay markaasuu iska xadfaya kii uu ka wariyey nacam saddex iyo afar iyo shan isku dar saddexdaas lambar waxaa ku fadhiya alaqraadu thalaathatu baa geli danihii saddexdaha alula ee hore almadkuurata lagu sheegay fi tadliisi shuyuuki tadliisi shuyuuk saddexdii hore ee lagu sheegay ayaduna tadliisinaad way gelaysaa maxaa kamid a ninkan wuxuu sheekhiisa u ridayaa maxay dacfu sheekhi axsantum maka dacfu sheekhi buu ridi laba sheekha wuxuu u riday meesha oga saaray taahur wafaadi sheekhi sheekha dhimashadiisaa dambeysay saddex waxaa ku xambaaray sikaru sini sheekhi baa ku xumbaaray saddexdaasna waa isla leeyihiin waa isla leeyihin tadliis isnaad iyo tadliis shuyuuq labadaasna gaar buu leeyahay asbaabu dami lmudalisi qofkan mudaliska la yidhaahdo ee ficilkan ku dhaqaaqaayo xadiidkuna mudalas weeyaane dariiqaduna tadliis weeye asbaabu dami tadliisi tadliiska ama mudaliska asbaabta ku xumbaarayso ama loo caayay asbaabu dami lmudalisi qofka mudaliska ah ama isnaad ama shuyuuq midkay ahaataba kuxumbaanaysa sababta kuxumbaanay maxay tahay thalaatu wahiya saddex wey kuwa hore bay iska soo gelayaan kow iihaamuhu assamaaca wuxuu dadka moodsiin oo u malagelin inuu ka maqlay minman lam yasac minhu dad un ka maqal qof un waxba ka maqal iyo dadka wuxuu utusi inuu ka maqlay sheekhiisa intuu meesha kashu ka saaro iyo dadka waxay dhahayaan ah, sheekhe walba waxu akriyay ama sheekhe walba yuu wax ka wariyaa taasu marka waa waa sababta kuxumbaartay sababta labaad waxaa weeye cuduuluhu can ilkashfi ila alixtimaal sababta loo caayayo ayaa laga hadlaya hadda asbaabu dami maxaa loo cay u mutaystay waxaa weeye cuduluhu cudulu tilmiid tilmiidkii iyo ardaygii wuxuu ka leexday canilkashfi inuu sheekhii faydo banaanka soo dhigo saasaa fiicineed xagee buu u leexday ila alixtimaali ixtimaal iyo suuragal wax ixtimaalahoo suuragala ah. can fulaan markuu leeyahay meeshuu samictu iyo xadadanii sheekhiisa utas uga warin lahaa ayuu intuu meesha ka saaray buu can fulaan yiri cantuna ixtimaal bay keentaa yaxtamilu anahu inuu ka maqlay inuuna ka maqal qofka uu can kaga warinayo ixtimaal marka waxaa ka fiican kashfiga ka fiican marka saas darteed baa loo caayay cadamulkashfi cay wey ixtimaalku inaad la imaato waa cay sababta cayda keentay kama ah. tag saddex cilmuhu ogaanshihiisa wey biannahu low dakar ardaygii baa wuxuu og yahay low dakara hadduu sheegay aladii qofka uu dallasa canhu xaggiisa wax ka tadliisiyey oo wax uu meesha ka saarayo hadduu banaanka soo dhigo wuxuu og yahay ardaygu lam yakun inuunan ahayn ninkaasi mardiya mid raalli laga noqon inaan raali laga noqonaynin boogyahay sababta waa maxay lidacfihi ta hadda waa soo celceliyayoo kaa horun bay lamid tahay lakin waa ku fafaahiyey sheekhu asbaabta cayda ku mutaystay ihaamuhu samaaca miman lam yasmac minhu inu ka maqal buu dadka u tusinaya inuu ka maqlay cuduuluhu can ilkashfi faydidii iyo alfaadii sariixadaheeda caddayn intuu ka taga xadathaya samaaca iyo sheekh banaanka uu soo dhiga buu ila alixtimaali cancana iyo waxbuu ku warini cilmigu wuxuu ogyahay bianhu low dakara aladii dallasa canhu qofku ka wariya hadduu magac uu sheego lam yakun mardiyan inuu noqonin boogaya lidacfihi oo kale daciifnimadiisa xukmu riwaayat lmudalis u qofka mudaliska a riwaayadiisa maxaa lagu xukumi karaa ninka waxaanu ku ibtilaysan yahay sheekhiisi buu tadliisiyaa isnaadan ow shuyuuqan nooc ahaataba taswiya maxaan see kula dhaqmaynaa ikhtalafa alculamaau fii qabuuli riwaayati lmudalis qofka mudaliska ee dhaqanka noocaasa qaatay riwaayadiisa in la aqbalo way isku khilaafeen calaa aqwaalin aqwaal bayna geliyeen oo isku khilaafsan yihiin ashharuhaa aqwaashaa ku soo aroortay masaladan raawiga noocaa sameeya sida lagula dhaqmi iyo xukunkiisa waxaa ugu mashhuursan aqwaasha laisku hayo qowlaani laba qowl wahumaa labadaa qowla raddu riwaayati lmudalisi mutlaqan qolaasaa taagan mutashadidiin wey waxay leeyihin raddu riwaayati lmudalis qofka mudaliska ee dhaqankaasi looga maara waayey ee sheekhiisa magaciisiba aan lagu karayn ama sanadka meesha ka saaraya sheekhaba ninka asaga riwaayadiisa mutlaqan aan tuuro ama simaaca ku weriyo ama xadathaha ku weriyo ama cancanaha isticmaalo kolba haddii warkaaba lagu iktishaafo lagu ogaado warkiisa dambe ayaa la qaadan qola sidaasay leeyihin wain bayana walow bayana haba cadday asamaaca maqal lafdu simaac iyo lafdu taxdiid baa sheege oo samictu iyo xadathahu wax kale ka suuroobaynin oo maanta ninka uu ka warinayo samictu ka warinayo inuu ka wariyay baa la ogyahay hataa hadduu yidhahdo kolba haddaan cancana hadda ka hor aan ku hela inuu can ku wariyey asagana mudalisnimo lagu ogeeyo lagu yaqaanay dib dambe warkiisa ayaa la qaadan simaaciisa hataa ayaana la yeelin لأna tdliisa tdliiska bay leeyihin qoladan inuu ninkan tdliis la yimid nafsahu isaga cayntiisa yaaba jarxun dhaawac ah kii mutahim kadibkahaa iyo kii maarata faaxishulqaladkahaa iyo kii sayulxifdigahaa iyo mukhtalidkaa la kala garan waaye iyo waxyaalihii kale ee dacfiga keenay bay lamid tahay oo ayadaabaa nooc kamida noocyaha wax lagu daciifiya waa jarxi liana tadliisa nafsahu jarxun tajliis buu ku dhacay ninkan haa mar dambe samica iyo xadata ka yeeli mayno waan xeeraynaa wuxuu leeya musanifka wa hada alqawlu warkan qowlkan isaga ah hayru muctamad wey mid la cuskado hayrkii wey laa yuctamad lama cuskanayo qofkan isaga isagoo mudalisa marka kalena haddana samica iyo xadad sheekhiis toos wuu uga maqli karaa toos wuu uga maqli karaa marka in wixii san iyo wixii xunba lasraaciyo san iyo xunba in lasraaciyo cadaalad maaha ninkan isagaa miisaan cadli aan saaro wuxuu tadliisiyana aan tuuro wixii uu simaac iyo xadatha ku wariyey oo sheekhiisi uu sheegay ama meahe uu magacii lagu yaqaano ku wariyey oo tadliisul istinaad iyo shuyuukh labadaba uu ka darbeeray aan qaadano warka soo socdo wey ka soo socdo weeyaan kan laakiin wuxuu ku leeyahy hada alqowl hayru muctamad ba atafsiil qowlka labaad ee sida loola dhaqmaayo qofkan mudaliskaa xukunkiisa waa in la tafsiiliyo oan isku duud qaadin wa huwa alqowl saxiixu waana qowlka saxda buu kuleeyahay musanifka oo waa maxay tafsiilku kow in saraxa ninkan tadliiska lagu yaqaanay hadduu caddeeyo bisamaaci lafdu samaac buu caddeeyey war hebel laga ilaaliyo can hadduu ku wariyo waxaa laga yaaba inuu meesha ninka maqan yahay ayaamahi jiray maanta samaac iyo xadathuu ku wariyey saraxa qubilat riwaayatu waa la aqbalayaa leanna tadriiskii mesha waa laga badbaaday qofka mudaliska intuu sheekhiisa meesha ka tuuro samiico kuma warinaya been buu ka cabsan in lagu ogaado hadhow riwaayadiisa dhan la tuuro marka hadduu samiico ku qaado waa la aqbalayaa waa sax run buu sheegi can markuu ka wariyana iska ilaalino saasuu leh in saraxa bsamaci qubilat riwaayatu walaqbali ay in qaala hadduu yihahdo hata samaaci samictu hadduu dhaho qofka uu samictu leeyahay wuu ka maqlay waan qaadanaynaa mudalis bulaan jira ma dhehayno aw naxwaha wax lamida ah, ka xadatha qubila waa la aqbali hadduu sidaa yidhaahdo xadiidu xadiiskiisa waa la aqbalaya wain lam yusarix hadduunan cadaynin bisamaai wax samaaca ama xadatha ama samicta midna uu dhihinoo can fulaan buu yidhi cantuna ixtimaal bay keentaa lam tuqbal riwaayatu lama aqbalayo ee in qaala hadduu yihahdo can ayuu yiri ama ana wanaxwa wax lamidan ah, can oo kale ah lam yuqbal la aqbali maayo xadiidu la aqbali maayo sidaas yaa wanaagsan qofka mudaliska ee tadliiska lagu bartay wuxuu siiqada wax ku warin baan fiirinaynaa eh, siiqada wax ku warinay siiqat ladaa ayaa la yidhahdaye siiqadu wax ku warinayo ma cancanaa ma an anaa mee maxadafiya samica oo lafdi sareex ah ayuu isticmaalay hadduu samico iyo xadade ku wariyo tadliis waa laga badbaaday warkiisa waa la qaadan ila ninka sidiisa daciif oo ma ahayn ninka sidiisa daciif oo ma ahayn oo asbaabu dacfi kale uu ka nabadgalay tadliiskana lagu haystay maantana samica iyo xadada tadliis kama suuroobo can hadduu ku wariyo sooma aha oo ixtimaal wajhayna marka xagga u tur mudalis weeyaan can hadduu ku wariyo yaan laga qaadanin baa laleeyahy saasay culummadu ay tafsiilkaasa fiican buu leh bima yucrafu tadliis tadliis maxaa lagu garan waa kan sanadkan waa socdaaye fulan an fulan an fulan baa ka badata inuu tadliis yahay in kale see lagu garan ah, qofkan inuu mudalis yahay inuu meesha rawi ka tuuray inuu sheekhiisa magac kala saaray see lagu ogaan karaa wuxuu kuleeyahay musanifka yucrafu waxaa lagu garan atadliisu tadliis waxaa lagu garan biaxadi amrayn laba amar mid kamida lagu garanaya laba shay mid kamida unbaa lagu gartaa humaa labada shayn waxaa weeye ko ikhbaaru lmudalisi nafsihi mudaliskii baaba sheegay sa in sheegayba ida suila marka la weydiiyo anahu dalasa ida suila marki laweydiy sheegaya anahu asaga inuu dalasa tadliisi buu sheegi oo meesha wax ka maqan yahay kamaa sidii jaraa ku dareertay libni cuyaynata sufyaan ibni cuyayna waxaan soo maray sufyan ibn cuyayna riwaayat cali bn khashram ayaan soo qaadan asagoo le adaa asagoo le can zuhriy markaasu wuxuu leya cali bn oo zuhri baad ka warisay markaasu wuxuu leya ma samictu min azuhriy walaa miman samica zuhriy zuhrina kama maql nunka baqri kama maql oyaad ka maqshi xadadana cabdurazaq can macmar can zuhriy buu yiri meesha muxuu ka saaray ya cabdurazaq bin hamaam iyo macmar bin rashid zuhri laba nin bu meesha ka tuuray wuu sheegay ayib marka haddii baa soo ucadeeyo la garay meesha tadliis in ku jiro oo laba nin meesha ka maqan yihiin taa waa lagu gartaa inuu xadiidku tadliis galay ko laba waxaa lagu gartaa nasu imaamin min aimati ahdaad shaan shaanigan shaanulxadiidka cilmigan cilmuxadiidka la yihahdo ragga imaamada ku gaaray imaamada iyo martabadaasi ku gaaray ee dadka ku hogaamiyo ayaa imaam kamida ayaa cadeeyey aimada aimatul hadiid aha ee mashhuurka ahaa mid kamid aha wuxuu yiri xadiidkan tadliis baa ku jira hebel hebel kama maqal dhexdooda qof baa ku jira laga tuuray ama wuxuu leeyahay hebelkan fulan abu fulanta lagu hayo war waxa weeyaan hebelkii daciifka ahayo mara lagu saasire nas nasu imaamin baa lagu gartaa imaam oo cadeeya min aimati hada binaan calaa macrifati buu ku cadaynaya marka imaamkan wuxuu ku cadayn aqoontu u qabay dalika masalada ayada sanadkan u yaqaana raggan iskuuriya iyo umuurtan garanaya inta isku casriga ahaa inta liqaaya ka suurooday xadiidka hebel ka wariya hebel kama wariya hebel waxaanay garanayaan misay ku garteen min albaxthi baaridii wa raaraacid a tatabuca iyo baxiga fulan hebel hadduu ka wariy waa hebel fulan fulan rag baa waxaas aada ugu xeeldheeraaday ninkaa hadduu sheego nin laga qaateena oo imaama oo aimata alxadiid kamid a ah, uu yirahdo meesha tadliis baa ku jiro waa la qaadanaya warkiisi asagii baaba sheegay anaa tadliisiyey waa la qaadanaya iqraar wey ashharu lmusanafaati fi tadliisi walmudalisiin tadliiska iyo kuwa wax tadliisiya mudalisiinta la yiraahdo kutubta laga alifay kuwa ugu mashhuursan hunaaka musanafaatun kutub la alifaa jirta fi tadliisi laga alifay tadliiska asaga ee noocihiisa kala duuduwan iyo wlmudalisiina kuwa wax tadliisiya ficilka la yimaada kahiiratun kutubtaana waa badan yihiin ashharuha waxaa uga caansan saddex inta soo socota halaaatun ko thalaathatu musanafaatin saddex musanaf saddex mualaf saddex kitaaboo la alifay lilkhatiib albagdaadiy baa iskale oo baabka laga alifay khatiib albagdaadi waa soo maray xaafid ibn iyo ay dhihi jireen annaasu ciyaal dadku waxay caruur u yihiin khatiib albagdaadi fi hada albaab masaladuna wax ka qoran male waaxidun mid marka saddex kitaab buu ka alifay waaxidun kitaab oo saddexdaa kamid a ah, wuxuu ku saabsan yahay oo uu ka alifay fi asmaai lmudalisiin ragga mudalisiinta magacyahooda raggii buu ku taxay fulan iyo fulan iyo fulan iyo fulan haddaad aragto mudalisiin wey sayn oola dhaqmeyna can hadduu ku wariyana ka istaag samca iyo xadiid hadduu ka wariya ka qaado hadduu asagaba hiqa yahay ilan qaar waxaa jirta isku darsaday tadliis iyo dacfi ba isku darsadeen kuwa waxaa jira ayagoo hiqaada laakiin ma kala saarayaan qofkay ka warinayaan yudalisuuna can ducafaa lakin kuwa waxaa jira hiqaadna ah laa yudalisuuna ila cala hiqaad hiqaad waxaan hena aan ka tadliisinayn wa isla dhaamaan marka maraaxib wey marka wuxuu ka alifay khadiib albaghdadi kitaab oo saddexdaa kitaab kamid a ah, asma almudalisi fi asmaai almudalisiina kuwa wax tadliisiya magacyahoodi wasmuhu magaciisa waxaa la kitaabkaas atabyiinu cadayn liasmaai lmudalisiina caddeey magacaasuu bixiyey walakharaani labada kitaab ay kale ee khadiib uu qoray afrada wuxuu keli yeelay oo gooni yeelay kula mid walba minhuma labada kamida ah libayaani nooci nooc oo min anwaaci tadliis kamid a ah, anwaacu tadliiski isnaadki iyo shuyuuki mid walba gaar oga alifay lababa kitaabka labaad waxaa weeye ee laga alifay atabyiinu liasmaa mudalisiina la yidhahdaa caddayn magacyaha kuwa wax tadliisiya liburhaanidiin ibnu lxalabi ayaa iska leh waqad ubicat hadihi risala bule musharif waa la dabciyey oo mabuuc wey maqduud ma mabuuc waxaa weyaan waa dabaacadda la geeyey kitaab baa laga dhigay caalamu maطbuucaat banaanka ku yaala waa la heli kartaa wey maqduudna waa markuu sheekh intuu qora nin gacantiisa ku qora maswada ay tahay weli uuna maaratay banaanka la keenin maqduudaat baa la yihahda farguri wey jim kitaabka saddexaad tacriifu ahli taqdiisi ayaa la yihahda magaciisa tacriifu ahli taqdiisi taqdiiska kuwa ehel u ah oo la tacriifiyo loo cadeeyo bimarati ahli taqdiis yani xadiidka nabiga alayh salaam iyo waa adi waa muqadas markaa magacaas iskaga bixi tacriifu ahli taqdiisi bimaraatibin mawsuufiin bitadliis kuwa lagu tilmaamay ee lagu sifeeyey tadliiska maraatibtooda oo loo sheego lilxaafid ibn xajar baa iskale waqad dubcad ayad waa kitaab maqduuca mutadaawala oo maaragtay aad weliba mufiid u ah wey aad mufiid u ah raggaa mudalisiintu kala noocyo noocyo iyo maraatib ilaa shan martaba ayuu ka dhigaya u qaybinaya almursal alkhafiy u imow lamarlabuu ku siiyey soo ma ya xaggee laba ka yah yaa sheegi kara ya yaa sheegi kara ha sheeg ninki sheegi karo gacanta hortaago fartaa taago haye haye sheeg ya ha lix qaybood wey ha daahirka xagga u dhig haye labada kale maxay hayeen labadaas labadaasa sax wey waa axsant jazaka allah khayr labadii kale ay ahayd isqaadkii khafiga ahaa midkii hore wuxuu ahaa mudaliskii ka labaadna mursal alkhafi ama mursalka kalena xagee galay daahirku waa ku bilaaban soo mise dhexda ku jiray waka afartiiba hore ku jiray mursal alkhafi ma layidhaha kana saddex mursal baa ilain jirte saddex mursal baa jirta mursal waa soo maray oo daahir buu ahaayo baabkaas daahirku galay oo laba qofood isku zaman bay ahayn iyo ka ahayd isku wakti ahayn oo daahir oo bananka iska yaala inuu ninkan waxba ka maqal mursal kalaa jiray oo ah maa qaalahu taabiciyu qaala rasuulu llahi mathalan mursal saakida minhu min saxaabiyi saqad kiu dhihi jira o kale saxaabiga la tuuro macnaha waxaan soo niray in taabici uu qaar rasuula yihahdo soo mehen kaas hore soo maray midkaas waa ka koobaad ba isku hay kaasa laftirkiisaha noociisi noqona laba nin oo isku casri ahayn iyo adigu marka mursal min midka koobaad wey ka labaad muxuu ahaa mursal saxaabi bu ahaa soo mehen mursal saxaabi saxaabi baa wuxuu nabiga ka warinayaa arrin uuna goobjoog u ahayn markii la sheegayana uuna jooginba ama uuna dhalaneenba ama uu mak maka lagu shegay isagona madani mursalka saddexaad waa ka almursal lkhafi ba la yihahda tacriifu luqatan almursalu luqatan ismu mafcuul weeyaano min alirsaali baa laga keenay dirid bimacna aliطlaaq waxa la diray oo lasa sii daayey kaana almursilu qofka mursilkaa ah ee wax irsaalinayo waba isagoo adlaqa isnaada sanadka iska daayo walam yasuban xidhin ha sanadkii muna meel kale ku xidhine u sii haddaad xarig intaad sidaa tidhaahdo tiirkiina aada ku xidhin waa iska turteen sooma a ah, meella kumaada xidhin kumaada dabrin a ah, eh, xariggii baad dameerka ku xidhay maadan heeraarin a ah, inaad heeraartaan rabo sooma maadan heeraarin intaa xarig lugta kaga xidhay dameerkii xariggii oo dheer oo taagaa iska sidaysa a mursal wey haddaad laakiin geed iyo geed salkii iyo jiridiis a u xidho nagaar yar aad hoosta kaga xidho waa ku xidhaya marka waa ku taxany inta kale u daaqi soo saar ma oka ah, xadhiggaa lagu xidhaayo ee neefkaaga waxaa la dhaha herar dayib kaana almursilu waa isagoo adlaqa alisnaad iska sii daayo walam yasulu aan meel ku xidhin wlkhafiyu khafi maxaa mursal garanaya alkhafi loogu daray wuxuu leeyahay lidul jariir horto wax muuqda oo daahir ah oo waadix ah oo banaanka yaala didki kasoo horjeedkiisi wey jali iyo khafya isu soo horjeedaan lianna hada nooca noocan min alirsaali ah hayru daahirin mid muuqda keyrkii wey falaa yudraku laguma haleelo ilaa bilbaxthi baaritaan unbaa lagu helaa in la baaro oo la baxhiyo oo la tatabuco mooye wax banaanka iska yaalo la garan kara maha isilaaxan waxaa weeye mursal khafi waxaa la dhahaa an yarwiya raawiyu raawigu inuu weriyo canman laqiyahu sheekh uu la kulmay mar oo mase caasarahu isku casri iyo isku zaman ay ahaayeen maa xadiid buu ka warinayaa lam yasmac minhu maanta una ka maqal isku casri bay ahaayeen waa la kulmay oo mararka qaar waa la kulmay laakiin xadiidkan hadda uu warinayo fulaan baan ka maqlay uu leeyahay kamuuna maqal bilafdin buu ku warinaya maqal ma sheegayo lakin bilafdin buu ku warin yaxtamilu samaaca maqal suuragelinaya inuu ka maqlo waa suuragal wa hayrahu hayru samaac samaac keyrkiina waa ixtimaal laba lafdi oo muxtamal ah oo xaggan xagga labadaba ay tusayso inuu ka maqlana waa dhici kartaa inuu ka maqlana waa dhici kartaa ka qaala oo kale a qaala oo kale iska dhigi qaala fulan hebel wuxuu yiri hadda hebel wuxuu yiri markaad leeda maadaa ka maqlay mise markiis in baa lagu soo naqliyey labada waa suuragal ninka uu qaala fulan leeyahayna isku casri way ahaayeen inuu mararka qaar la kulmin waba dhacday laakiin markii la baaray waxaa la ogaaday xadiidka asaga inuun asaga toos oga maqal baa la ogaaday mursal khafi baaritaan dheer marka lagu sameeyey wax marka la ogaan kara maaha oo dadkao dhan ay ogaan karaan mithaaluhu man rawaahu ibnu maajahid wuxuu wariyey min ariiqi ah, cumar ibn cabdilcaziiz can cuqbata bni caamir marfuucan ayuu wariyey nabigu inuu yihi alayh salaam raxim allahu xaaris alxarasi raxima allaahu xaaris alxarasi riwaayo kale xaaris aljeishi jeishka kuwa ilaaliya jeishkii ruum iyo u duulay ayaa raba aroota riwaayooyinka qaar jeishka asagaa nin kuwa xuraasta ilaalinaya ciidanka intuu nasanayo iyo intuu jiifiy intuu tukanayo waardiga ku jira kuwa allah unaxariis raxima allahu xaaris alxarasi ee xarasaljeishi ka wadaay iyagoo dhan xaras bislu yihiin iyo xuduudkii islaamka wada waardiyenayan dhamaantood kuwa ayagaa ninka sii waardiyenaya allah naxariisto xadiidkaasu ku mitaariyey mursal lkhafi muxuu ku noqday faina cumara lam yalqa cuqba cuqba lama kulmin isku zaman baa ahaadaane cumar bin cabdilcaziiz kama qaala almisiyu fi latraaf alimaam almisi su tuxfat ishraa eh, eh, macrifat alatraaf kitaabkiisa fi latraaf uu ku sheegay ah, cilooyin kalen waa qaba xadiidka oo dhinacna waa munqatic inqidac baa ku jira qeyb idiraab baa ku jira qeyb raawi daciifa ku jira oo ninka cumar ibn cabdilcaziz ka warinaya saalex bin moxamed baa layihahda waa daciif marka intaasoo balaayu leh lakin inaga waxaa naga khusaysa cumar lam yalqa cuqba arrintaas casrina way aayeen marka tadliis er, irsaalka waa irsaal khafi ah oo qarsoon oo muuqanin wey intaas baa halka mithaalka u keenay bima tucrafu irsaal lkhafiyu haddaba irsaal khafi maxaa lagu qartaa maxaa lagu aqoonsadaa inuu qafi yahay mursal iyo xadiiska saan ku garanayna qafi baa lagu yiri wax iska baadho wey rag yaqaano yucrafu lirsaalu lkhafiyu waxaa lagu gartaa biaxadi umuurin halaata saddex amar mid kamida ah lagu gartaa wahyo umuurta lagu garta midka koobaad waaxid waxaa weye nasu bacdi laimati aimada qaarkood baa cadeeyey calaa ana hada raawiya raawiyan inuu lam yalqa la kulmin man xadatha canhu qofku ka warinayo isku casri ba lakin lamana kulmin rag baa soo saaray o oh, mise lam yasmac minhu mulaqan weligii inu waxba ka maqalba ah isku casri bay ahaayeen isku magaalo way ahayen lakin weliga waxba kama maqal raggaasa soo saaray nacam ikhbaaruhu can nafsihi bian lam yalqa calaa man xadatha canhu aw lam yasmac minhu shayan ikhbaaruhu can nafsihi asagaa naftiisa ka waramayba biannahu asagu lam yalqa inuu la kulmin man xadatha canhu ah, afkiisaa wariyey asagaa sheegay ah, lam yalqa inuu la kulmin man xadatha canhu qofka uu wax ka warinayo aw lam yasmac minhu shayan waxba inuu ka maqal ayuu markaa warinayaa hmm amehe waxaa la ogaadayba inuunan weligiiba uunan waxba ka dhegeysanin oo ka maqal baa ehe sika madrasa madrasa madrasa najaaxsoo weligii gelin mushaahadiisa iska wataa kuwa noocaasa jira ogt madrasalaam najaaxi madaarisa islaamiga ah mathalan kuwa zuurka iyo tasuurka isticmaalo kale oo meelaha kasoo hagaajisanaya mera loogu soo dhufani oo loo soo tawqiicini tanadii baan wataa buu kuleh a marka musawir waayo tadliis buu la yimid sidaasoo kale markaas tiaafsane ka baxday caam alfeen wakam sanadkii baa la ogaaday fawjka asagaa raggii ku jiray baa dhab siiyey de goorma adiga aan isku imtixaan gallay o mudarsan gallay iskushee goormaha waa soo saareen mhm. iska ilaali waxaa noocaas oo wax fooxuna aad u xun weeyaan ah, camal khabiitha wey oon wanaagsanayn inuu qofka uu magacyo una lahayn iyo waraaqa una lahayn iyo taskiyaad una mudanin iyo tarqiyaad iyo magacyo una lahayn un dalacsiin una mudanayn u isdalacsiiyo arrintaa khatar weeyaan fadexay ceeba ka imaanaysa nacam ikhbaaruhu can nafsihi bian lam yalqa min xadatha canhu isagaa sheegayba aw lam yasc minhu shayan jim majiu lxadiidi xadiidka inuu imaamaa lagu gartaa min wajhin aakhara dariiq kale fiihi ziyaadatu shaksin shaksi zaa'ida uu ku jiro bayna hada raawiya raawiyan wax warinayo iyo wa bayna man rawa canhu qofku leeyahy haddaanaa ka wariyey dhexdooda wixii raawi kale ku jiraa meel kale lagu arkay duruqdii kale kita xadiidka waxaa arkay fulanu can fulani ninkii lahaa isagoo fulanu an fulan can fulanin kale ay udhexayso oo qof kale dhexda ku jiro ayaa la ogaaday marwaxaa l hebel anaa ka maqlay hebel baa idin dhexeeye ah, sanad dariiq kalaa lagu ogaaday laakiin midka waa la tacliiqiya wuxu le wa hada alamru thaalithu amarkan saddexaad ee la yihi waxaa lagu gartaa musalu khafi baa lagu gartaa fiihi khilaafun baa ku jira lilculamaai waa isku khilaafsan yihiin inay sax tahay dhici karta لأنhu qad ykun inuu yaha laga yaabaa min nawc الmزidi fi mutaصil اأsaniid اmid fi mutaصil اأsaniid wa lha jirta اlmزid fi mutaصil الأsaniid kii la ziyaadiyey sanadkii mutaصilkaa lagu ziyaadiyey inuu sanadkan mara uu sanad caaliga ku wariyo mara waasito uu ku wariya dhici karta oo run ay tahay oo marka uu leeyahay fulan baan ka wariyey inuu ka wariyey baa dhici karta dariiq kalaa dhici karta oo ah in asag sheekiisa maanta nin kale udhexeeyo maalin casharku ka maqnaa uu nin kale u akriyey waa dhici karta marka taas suuragal weeyaan wax lagu bidciyeyn karo ama lagu eedeyn karo ma aha midda saddexaad wuxuu musanif ka hadlay way noo imaan doonta noocaas min anwaac xadiid kamida almazid fi mutasil asaniidkaas wuu noo imaan doona insha alla xukmuhu almursal lkhafi xukunkiisa balsaar huwa daciifun wey daciif weeyaan liannahu minhu cilmu qadc buu soo geli meesha nin baa ka maqan soo maartid nin aan ah, nin la kulmin isku casri ay noqon ama la kulmin baa wax ka warinaya nin buu meesha ka saaray marka munqadic wey fa idaa dahara inqidaacuhu haddii inqidaaciisa uu banaanka soo imaado la helo la iktishaafo fa xukmu xukmu munqadic baa la saaraya munqadic xukunkii baa la saari kolba hadii la ogaado ashhar musanafaati fiih kutubta ugu mashhuursan laga alifay kitaabu atafsiil limubham marasiil kitab layirahdo yaskar ila khadib baghdadi yaa kale wey khadib baghdadi meel kale taagan yahy meel kaasuu taagan yahy raxmat ullaahi caleyh ah, siduu u dadaalay fiil sheekhan siduu u dadaalay naafic wey khayr naasi anfacum linaas buu soo galay mulxaqaat lxadiidi lmunqaici lmuancan wlmuanan meeshan waxaa laga galayaa mulxaqaat munqaicii waxaan haddan kasoo hadlayno o dhan tadliiska iyo mursalka labadaba anwaacdiisa waxay soo wada geli inqiaacu soo wadageli munqaica caam ah munqaica waa caam khusuus iyo muxuu ahaa cumuum wej ayaa kuwa kale udhexeeya wax allaala wixii ama mucdala ama mucalaqa ama mursala ama muxuu ahaa khafia gidi waa lagu idraaqi karaa munqadic waa lagu idraaqi karaa munqadic waa lagu idraaqi karaa maana uu sanadka wax ka maqan yahay mulxaqaadka waxaa kamid a alxadiidu almucancan xadiidka can lagu wariyey iyo wlmuanan midka an lagu wariyey ana lagu wariyey ana fulan qaala kada wuu noo sheegi doonaa tamhiid balgogoldig hortuu samee waxaa laga wadaa wuxuu le musanifka laqad intahat waxaa dhamaatay oo meeshan kugu dhamaatay anwaacu lmarduudi xadiidka marduudkee la radiyey anwaacdiisii asittatu ee lixdaheed allatii radigii ama sitadii sababu radihaa sababta loo radiyay ay ahayd sakdun dhicitaan min alisnaadi sanadka xaggiisa wax ka dhacay kuusoo khulaasaynayo mar walbaba waxaan rabaa waxan waa qawaacid waa inay isku hayso waa inay isku hayso mar walbaba xadiidkii marduud ahaa meeqay ahayen lix bay ahaayeen radigooda muxuu ahaa sababu radihaa sakdun min alisnaad ahaa lix bay ahaayeen oo afar oo daahira iyo afar khafi ah, ah cafwan afar daahira iyo ya iyo laba qafi ha oka ma sha allah sakdu min alisnaad laakin lama kana almucancan lixda waan kuu soo sheegay buu ku leeyahy afartaa iyo labadaas laakin lama kaana almucancan xadiidka mucancanka ah iyo wlmuanan midka muananka ee ana la wariyay mukhtalafan markay yihiin kuwa laisku khilaafsan yahay fiihima labadaa marka laisku khilaafsan yahay hal humaa labadaasi min nawci munqadic miyay soo gelayaan ama min nawci mutasil bay soo gelayan marki laisku khilaafay yan lidaa ra'aytu arkay buu leeya ilxaaqahumaa inaan mucancanka iyo muananka aan haleeshiiyo bianwaaci lmarduudi marduudkii noocihiisa inaan haleeshiiyo bisababi sakdin dhicitaan sababtii lagu radiyey min alisnaad xaggiisa ka dhacay marka marka xoo labadaas isku qabtay lan xadiidka can lagu waraya mutasilna waa noqon karaa oo ninkan asaga aduuna mudalis ahayn canna ku weriyo xadiikiisa can baad ku weriysa lagu qabsan maayo dhinaca kalena de munqadic waa noqon karaayo mudalis can ku weriyo weeyaan meesha qof ka tuuray labada marka laisku qabtay wuxuu yii mulxaqaadkii munqadicaan ku daray munqadicaan raacin buu leh tacriif mucancan bal mucancan noo sheeg maxaa la dhahaa luqatan almucancanu ismu mafcuul weeyaanoo min cancana laga keenay cancana wuu cancaneeyey bimacnaa qaala wuxuu yiri raawigu can can ayuu yidhi ha can fulan can fulan buu ku weriyey waaa jirta inoo imaan doontaa siy siy ada siyaq ladaa waxa lahaha jirta xadatha samica ahbara anbaa cancana waxaaso dhan waa siyaq ladaa waxay mid walbana salka ku haysaa duruqu taxamul qaabkaad wax usoo qaaday xadiidka usoo qaaday bay salka ku haysaa marka siyaq ladaa iyo duruqu taxamul baa jira ayib haddaba wuxuu ku leeyahay isilaaxan baluma cancana isilaaxan mucancan waxaa la yihahda qowlu raawi raawiga oo dhaha fulanu can fulanin xadathana fulan baa noo warabe can fulan buu ka warray can soomaada dhihinba mucancan baa dhihi xadiidkaas marka waa la fiirin xukunkiisa wuu inoo imaan doonaaye mithaaluhu maa rawaahu ibnu maaja wuxuu wariyey qaala yihi xadathana cuثmaan bin abi shayba qaala xadathana mucaawiyata bnu hishaam qaala la geliya meeshaas lafdu qaala yani xadfuhaa mashhuura cinda almuxadithiin lakin marka muxadidka qofka xadidka akrinaayo wuu sheegi sida midda hore qaala xadathana soomuu dhihin hanadaasna waxa wey waa ramzi xadathana xadathana soo gaabay thana bu kuso gaabay waa ramzi wey xadathana ba ma dhehe thana iska dhimaysid thana iyo na iyo ana iyo ma dheheysid xadathana mucaawiyat bnu hishaam qala xadathana sufyaan waa thawri sufyaankaas mucaawiyat bnu hishaam yarwi can sufyan huwa thawri can usama bnu zayd ibnu sharaxbil alkalbi saxaabiyu ibnu saxaabi xibu rasuuli lahi ibni xibihi an cuthmaan can cuthmaan bn curwata an curwa can caaisha inuuna ahaynna waa dhici karta ogaada hadda meeshuu gala weynasha usaama binu zayd ya meeshaas hala fiiriyo can usaamata bnu zayd buu yiri hada inu saxaabi noqda lakin meeshu dhac karta cuthmaan bin curwa can curwa can caaisha waka ninkaas dib a iskugu noqono qaalat waxay tiri qaala rasuulu llahi sal slam nabiga wuxuu yiri in allaha alle wa malaa'ikatahu iyo malaa'igtiis yusaluuna waxay ku saliyaan calىa mayaamin الsufuufi sufuufta midigtooda mayaamin sufuuf sufuufta midigta dhanka midigta xadiidkaasu marka yusaluun salaatu min allahi hanaa fi malai laclaa malaaigtuna ducaa way u ducinayaan malaaigtu ilahayna waa ammaanaya calaa mayaamin sufuuf xadiidkaa marka wuxuu ku tilmaamay musanifku xancanaa lagu wariyey lakin xadiid daciifana weeyaan xadiidku oo maxfuud ma aha wlmaxfuudu buu leeyahay alimaam albayhaqi raximah llah culamada muxaqiqiinta albaniya waa ku raaceen xadiidkuna waa xadid daciifa waxu leeyihiin in allah malaa'ikatuhu yusaluuna aladiina yasiluuna sufuufa yusaluuna aladiina yasiluuna sufuufa waka xadiidka maxfuudka xadiid maxfuudka waxaa weeyaan waxay ku saliyaan aladiina kuwa yasiluuna xiriiriya asufuufa sufuufta xiriiriya oo man wasala safan wasalahu llah man qadaca safan qadacahu llah diwey waka kaasa saxa ama sidan hadda daciif wey qaar culmada kamid ah hadlaya wa jirta lakin masalatu maymana waa waxa weeyaan hadda kahor waan shaaray safka hore dhanka midigta ah inay saxaabadu ay qaarkood jeclaan jireen nabiga su usoo waajiho iyo cumuumkii xadiidkii kaana yucjibhu tayamum fi kuli shay laakiin macnaheedu ma aha in safka lakala goynayo ma aha oo safkii hore oo banaan inaad maarata saf kale intaad bilowda aad midig kasoo bilaabi ma aha macnaha safka hore ha buuxsamo haddii laakiin ay dhanka midigta banaanta dhanka midigtaa sii fiican hal huwa min almutasili am almunqaic xadiidka mucancanka ama mutasilku soo gelayo sanadkiisa waa xiriir saanya mise munqaicu soo gelaya labada waa ixtimaal saa darteed buu musanifku hal u yiri istifhaam u geliyey alsku hayaa ikhtalafa alculamaau fiih calaa qowleyn laba qowl ba isku khilaafeen qiila waxaa layihi inuu munqaicu munqaic weeyaan xadiidka mucancan ba dii weli waa munqaic xataa yatabayana itisaaluhu ilaa inuu xiriiro ay cadaato oo la iktishaafo hebel inuu hebel toos oga wariyo warkan warkiisa waxaa waye munqaic baa lagu xumbaari w hada qowl warkan qwl muctamad wey warkaa mutashadid wey ninkan ku had lama ixtimaada lama cuskanayo can baad ku warisay daraaddeed in xadiidka loo tuuro oo munqadici wey loo yiraahdo hayru muctamad lama cuskanayo bu ley musanif ba wlqowl saxiixu qowlka saxiixa aladi calayhi alcamalu culamada ay ku camal faleen wa qaalahu jamaahiiru jamaahiirtina ay sheegeen min asxaabi alxadiidi walfiqhi walusuul jumhuurtooda ay isku waafaqeen waxaa weeye inahu xadiidka mucancanka can lagu wariyey mutasilun waa mutasil sanadkiisa waa xiriiraah bishuruudin buuna mutasil ku yahay shuruud markii la helo shuruuddaasoo itafaqu ay isku waafaqeen calaa shardayni minha shuruud bay u dejiyeen shuruuddan laba way isku waafaqsan yihiin inta kales way isku khilaafsan yihin ah, mutasilun waya bishuruudin biwujuudin shuruud haddii shuruud la helo itafaquu way isku waafaqeen calaa shardayn laba shardi oo minha shuruudda ay u shardiyeen kamida wakhtalafuu way isku khilaafeen fi ishtiraadi maa cadaahuma labadaa shardi wixii ka soo haray way isku khilaafsan yihin ama shardaani ladani labada shardi ee itafaquu isku waafaqeen calaa anahu laabudda minhumaa labada shardi ee xadiidka cancanada lagu wariyay inuu mutarsal yahay loo shardiyo anahu laabudda minhumaa inay laga maarmaan tahayna ay isku waafaqeen wamadhabu muslimu muslim madhabkiisuna aliktifaau bihima in laguba kaaftoomo labada keliaba shardi laga dhigo uu qabo fahuma labadaas waxaa weeyaan ko anlaa yakuuna almucancinu inuuna noqonin mudalisan mudalis nin gacanta ku warinaya mudalis inuun ahayn mudnis maaha soo maaha cantiisa waxaa laga soo qaadi itisaal baa laga soo qaadi waa mutasil waa xiriray sanadki ithnain an yumkina inuu suuroobo liqaa'un kulan liqaa'u bacdihim ruwaadda barhkood inay la kulmeen bacda marka kale imkaanu liqa baa la yihahda ay liqaau lmucancani qofka mucancinkaa ee canta ku warinaya inuu la kulmay baa suuragalah biman qofka uu cancana canhu xaggiisa can kaga wariyey a maxay suuragal u tahay liannahumaa fii casrin waaxidin liannahumaa fii casrin waaxidin kol hadday isku casri ahaayeen oo isku zaman ay ahaayeen inuu la kulmana ay suuragal tahay qofkana aan mudalisnimo lagu aqoonin xadiidka canta lagu wariyay waxaa lagu lagu xumbaaraya cinda muslim alitisaal inuu mutasil yahay oo xiriiro ayaa lagu xumbaaraya kuwa kalena waxay leeyihin labada shardi waan haysanaa lakin shuruud kala ku darsanayna a soo maarat aha inahu mutasil bshuruuطi itafaquu calى shardayni minhum اkhtalafuu fi sharaط ma cadahuma ama shardani ladani isku waafaqeen calى anahu laabudda minhuma in marmaan ay tahay wamadhabu muslimna waxaaba weeye aliktifaau bihima labada in lagu kaaftoomo shardi kaleba la keenine fahuma labada shardi waxaa weeyaan isku waafaqsan yihin guud ahaan muslimna uu labada ku khaas yeelay anlaa yakuuna almucancinu qofka can ku warinayo waa inuun ahayn mudalisa mudalis ثانيا an yumkina inuu suuragal yahay liqاau bacضihi bacda inay labadan qof isla kulmeen ina suuragal inay tahay maxaa yeele iscasri ahaayeen ay liqاau mucancini mucancinka inula kulmay baa suuragala ah. biman qofka uu cancana canhu ka wariyey wa ama الshuruud lati shuruuda ay ikhtalafuu isku khilaafeen fii ishtiraadiha shardinteeda ay isku khilaafeen waxa weeye ziyaaratan xaal ay ka ziyaadsan tahay shuruudaasi cala shardayni saabiqeyn labada shardi hore ay isku waafaqsanaayeen shuruudda ay isku khilaafeen lagu dareen zaa'idka waxaa weeyaan fahiya ka taali waa soo socota waaci thubuutulliqaa bay ku dareen ah, rag baa waxay leeyi war maya mudalis waa inuuna noqonin inay suuragal tahay inuu la kulmay labada ku kaaftoomi meene suuragal ma yaqbalayna thubuutu liqa baan rabna anaga in la sugo inuu raawi sheekiisa ka maqlay kulmay la kulmay wahuwa shardigan waxaa qaatay qowl bukhaari ibnulmadini wey bukhaari iyo sheekhiisi cali lmadini walmuxaqiqiin min almuxadithiin sidanay qaateen waana shardiga uu bukhaari kaga adkaada lambarka uu muslim kaga sareey wey marka la tartarsiinay bukhaari iyo muslim shardiga uu bukhaari ku saramaray weeyaan meesha uu muslim leeyahay aniga labada qof ee wax kala warinaysa canna ku kala warinaysa ninka canta ku warina uuna mudalis ahayn isku casriga ah ahaayeen inay kulmeen ay suuragal tahay ma kulmeen waxba sii raadin maayo suuragal ay tahay aniga waxaan ku xumbaari mutasil baan ku xumbaari waan soo werin bukhaari wuxuu yihi waa suuragal arrin ma aqbalaye thubuut liqa baan rabaa hal habata liqaau fulani can fulan fulan inuu la kulmay ma sugnaatay taasaan rabaa buu yihi tidii waxaa weeye shardi ixtiyaadka iyo xoog siiyey buu noqotay bukhaari shardi saddexaad baa jira oo culumada kale waxaa labaadoo ay isu khilaafsan yihin waa maxay qulu suxba wa huwa qowlu abilmudafar mudafar samcani asaga wuxuu leeyahay ninka can can sheekhiisa kaga warinayo waa inuu in badan ninkan ninkan saaxiib lahaa ardaygan waa inuu sheekhan in badan saaxiib lahaan jiri markaasaan qaadanaynaa shardigaasa itisaalka loo shardinaya isagana waa ra'y laga xoog badan yaha wey shardi saddexaad isku khilaafsana jirta oo ah macrifatuhu biriwaayati canhu macrifatuhu raawi waa in lagu aqoonsaday oo lagu yaqaano biriwaayati werin canhu qofka uu can kaga warinayo inuu in badan ka wariyay waa in lagu aqoonsaday ha wahuwa qowl abi camr dani isaguna shardigaas shardiyey saddexda dambe marka waa isku khilaafsan yahay labada horena waa la isku waafaqsan yahay marka labadaa hore muslim iyo muslim ku kaaftoomay midkan kalena bukhaari muslim isku khilaafay waka tacriifu lmuanan mucancan iyo muanan bahe mogtahay muananku waa kan luqatan ism mafcuul min an min an laga keenay annana min annana bimacnaa qaala wuxuu yihi ana ana ayuu ku wariyey istilaaxan waxaa wey huwa qowl raawi raawi qowlkiisa xadathana fulan ana fulana hebel qaala ana fulana bu yiri so arte xadathanaadi bu iska dhaafiy samictudii iyo ana bu yiri marka xadika almuanan xadika muananka la yirahdo xukmu lmuanan xukunkiisa muxuu yahay qaala axmed wuxuu yiri axmed bin xambal shaybani wajamaca iyo qaar culimada kamida ah huwa munqadic wey ah, xataa yatabayan itisaaluhu ilaa uu sanadka inuu xiriiro oo qofkan ana wax ku warinayo inuu ninka wax ka maqlay aan helo muanan munqadc baa lagu xumbaari wa hada alqowlu ayru muctamad bu ley musanif laga xoog badan mayna qaadanin ba wa qaala waxay yidhaahdeen anna lafdiga la yidhaahdo kacan bay lamid tahay wa mudlaquhu haddii laiska idlaaqana mudlaquhu iska idlaaqidiisana maxmuulun waxaa lagu xumbaari cala litisaali baa lagu samac iyo maql bishuruudi lmutaqadima laakin shuruuddeeda soo hormartay haddiiba anna laiska idlaaqo sida can oo kale weeyaan waxaa lagu xumbaari haddii laiska idlaaqo cala alitisaali sanadka inuu xiriiro wasamaaci ninka cancan kaga warinayana wax ka maqlay laakin bishuruudi mutaqadima shuruudi mutaqadimadeed shuruudda mutaqadimada maxay ahayd labadii laisku waafaqay oo ahayd anlaa yakuuna almucancinu mudalisan iyo an yunkira liqa liqaau bacdi bacdaa iyo shardigii bukhaari uu ku daro ahay hubuutu alliqa kuwa kale isku qalafsan yihiin ayb ay ana almuanan kalmucancan oo kala wada fi lxukmi xagga xukunka wbishuruudi نفسها shuruudi naftirkeeda almadkuurati lagu xusay في nawci mucancan lagu xusay naftirkeedii ayuuna xukunka ku qaadan xukunka wuxuu ku qaadan shuruudii canta cancanada ay shalci xukun ku qaadatay kaasay isku noqonayaan saas ku leey allah aclam bilahi tawfiq sala allah waslm ala